الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس ملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة ومدني وي أما مدنية آيات سورة وكوبية طبعا آيات ويان وحسبا رسولك صلوات الله وسلامه عليه إذ سورة هي سورة كحجة سورة المنافقون amba munaafiqiin uu ku akriyi jiray salaada jumcaha allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isabbixu waxaa u tasbiixsada oo waxaan u cunsamin oo dhan ilaahay ka bari yeela una degdega inay ka nasahaan lilaahi alle maa fi samaawaati saabta waxa ku sugan baa u tasbiixsada iyo wamaa fi lardi arlada kuwa ku suganiba sida qaalibka ah weeye dhacaysaa maaragtay bini aadamka qayb ka mid ah iyo jinka qayb ka midi ah inaanay ilaahay ka nafsihin waxaan u cuntamin almaliki allaha ayay ka nasahan maaragtay xumaan wixii aan u cuntamin allaha ka sifee almaliki boqorka ah alquduus ilaaha bahiran subxaanahu watacaala alquduus ay almuqadas almunasax ilaaha laga nasaho laga fogeeyo naqsi oo dhan macnaa daahirka ka ah ceeb oo idil ma og tahay alcasiiz allaha aan cidina beegsanin cidina aanay ka arkaan subxaanahu watacaala alxakiim allaha xukun iyo xikmad ba isagu leh amba ilaaha aan qaldamin subxaanahu wa tacaala huwa alle alladii midka weeye bacasa ka soo saaray fil ummiyiina kuwa aan waxna qorin waxna aan akhriyin ee siday hooyadoodu dhashay ah rasuula rasuul ka soo saaray alummiyuun waa alcarab weeye oo ummadaan waxna qorin waxna aan akhriyin bay ahaayeen waxna aan xusaabin kadalik waalla aladii midka weeye bacada ka soo saaray fil ummiyiina kuwa aan waxna qorin waxna aan akriin ka soo saaray rasuulha ka soo saaray rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid ah ay min jinsihim ah rasuulkaasoo yatluu ku akriya calayhim ayaga korkooda ku akriyaya aayaatihi ilaahay aayaadkiisa ku akhriyaya marka ummiyiintan la sheegay amba takhsiiskani sheegidda iyay amba xusidda lagu sheegay amba xusitaanka lagu khasisay ma keenayso cid aan iyaga ahayn inaan ilaahay u dirin rasuulkan maaragtay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaadse moodaa in iyaga aada loogu sii tarteganayo nicmadan iyaga ah maadaama rasuulku ayaga uu ka soo jeeday laakiin risaalada rasuulku inay caam tahay waa arrin mutawaatira ah weeye waxaanan u sheegaa waa arrin macluum min addiini bidaruura ah oo qof kastoo muslima ay waajib ku tahay inuu ogaado rasuulkaasoo yatluu ku akhriyaya calayhim ayaga korkooda aayaati ilaahay aayaadkiisa ku akhraya rasuulkaasoo wayusakiihim tahiraya oo akhlaaq xumadii iyo shirkigii iyo xumaantiibaa ka fogeynaya wayusakiihim tahiraya rasuulkaasoo wayucallimu baraya waynu ka wada sifaynay jumalkan rasuulkaasoo wayucallimu baraya hum ayaga alkitaaba bara ilaahay kitaabkiisa baraya iyo walxikma sunnaha amba fahmid kitaabkan la fahmo amba sunnaha baraya wain kaanuu intani waa mukhafafa min ahaqiila wain kaanuu waxay ahaayeen ayagu macnaa kuwan carbeed amba umiyiintani min qablu ay min qablihi rasuulkan hortii waxay ahaayeen lafii dalaalin laamkaasaa faariqi ah lafii dalaal baadinimo kuwa ku sugan bay ahaayeen baadinimadaassoo mubiin cad way nunsanaayeen waayo nimankan cardeed awalkii hore waxay ahaayeen niman haystay diina ibraahiima alkhaliil calayhi asalaatu wasalaam dabadeedna diintii bay bedeleen way dooriyeen tawxiidkii bay shirki ku bedeleen yaqiintii bay shaki ku bedeleen waxay maaragtay ibtidaac kula yimaadeen amba ay samaysteen waxyaabo aanu ilaahay u idmin kadalika ahlulkitaabkii ayaga laftigooda kutubtii bay bedeleen way dooriyeen oo way leexiyeen waanay awileen ilaahay markaa wuxuu soo diray nabiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayadoo ilaahay usoo dhiibay sharci weyn oo kaamil ah oo ay ku sugan tahay hidaaya amba haruunin iyo caddayn loo caddaynayo dhammaan dadku waxay u baahan yihiin hadday tahay adduunyadooda iyo hadday aakhiradooda tahayba wa aakhariin aynu ku cadfi karnaa fi lummiyiin wa aakhariina buu ilaahay u diray subxaanahu watacaala tacaala wacasa diraysi lummiyiina rasuulan u diray macnaa iyagun ka soo saaray wa aakhariina kuwa kalena u diray amaba waxaynu ku cadfi karaynaa yatluu calayhim aayaati aayaadka ilaahay ku dul akhreeya wa aakhariin kuwa kalena ku dul akhreeya amaba yucallimuhum baraya kitaabka wa yucallimu baraya kitaabka aakhariina kuwo kale oo minhum ayaga ka mida macnaa bini aadamku minhum ayaga ka mida aakhariintaa kuwaa kale oo lammaa yalxaqu aan haleelin bihim ayaga aan weli haleelin oo waa cid kastoo kuwii xilliga nebiyullaahi maxamed joogay dabadood islaamo weye aakhariintaasoo lammaa yalxaqu weli aan haleelin amba aan gaadhin bihim ayaga waa kuwo kale oo acaajimka culimmada way ku fasireen waa cid kale un calaa ayati xaal waa dadka wixii aan carab ahaynba way noqonayaan oo rasuulka markii la weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aakhariintan waa kii ku jawaabay intuu salmaan saxaabiga la odhan jiray kaabtay amba gacantiisa uu duldhigay low kaana aliimaanu cinda suraya lanaalahu rijaalun aw rajulun min haaulaa aw kamaa qaal marka xadiiskaasi wuxuu na tusayaa cumuumka bicsada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi khalqigoo dhan ilaahay u diray marka waa cidtiis aan carabba ahayn aakhariintan hadday carab yihiin waa la yidhaahdaa khayr alcarabna waa lagu sheegay carab culimada qaar ku fasiray kale inayo way jirta macnaa waa cid kasta oo maaragtay islaamkan qaadatay wa aakhariina kuwo kale ayuu barayaa oo minhum ayaa kamida aakhariinta umyiina macnaa aakhariintaasoo lama yalxaqu aan haleelin bihim ayaga wa huwa alla alcasiiz allah aan cidi ka afkaamin weeye subxaanahu watacaala isale alxakiim waa allaha aan qaldamin ee xukun iyo xikmad gale daalika kaasi in ilaahay rasuul soo diro subxaanahu watacaala wa xanuuniya waxna bara fadlu ullah ilaahay fadligiisa weeye yu'tii ilaahay waase yu'tii wuu siiyaa allahi fadligaa man yashaau kuu doono ayuu siiyaa wallaahu alla dulfadli fadli allaha leh weeye ow saaxiiba alcadiimi weyn marka dacwaddu sidaa weeye in ilaahay aayaadkiisa la akriyo dadka kitaabka iyo sunnaha la faro macnakaa dadkuna ay yihiin kuwa toosanoo dee ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmaya subxaanahu watacaala ilaahay aayaadkan kale wuxuu ku caddeeyey masalanba tusaale masalkani wuxuu u yahay tusaale cid kastoo ilaahay camalkii uu faray amba waajibka uu saaray la iman weyda kitaabka ilaahay ku soo dejiyeyna ku dhaqmi waayo masaluladiina kuwii masalkoodu amba sifadoodu xumiru lagu kallifay xumiru la saaray attawraata tawraad kuwa la saaray humma dabadeed lam yaxmiluu aan qaadin haa tawraati macnaha aan ku camal camalfalin kuwaa masalkoodu ka masali ilximaari waa dameerka masalkiisa oo kale dameerka ayuunbay la sifa yihiin waa sifo aada u xun weeye allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala masalu ladiina kuwii sifadooda xumiluu lagu kalifay amba la saaray attawraa kitaabka towreed laydhaha suma dabadeed lam yaxmiluha aan qaadinin kuwa masalkoodu ka masali alximaari waa dameerka masalkiisa oo kale amba sifadiisa oo kale yaxmilu xaal uu xambaarsan yahay dameerkaasi asfaara kutub waaweyn amba yaxmilu dameerkaasoo xambaarsan asfaara kutub waaweyn buu xambaarsan yahay waa jamcu sifri markaa kitabeerka haddii uu diga sido digo iyo hadduu kutub sido iyo hadduu dhagax sido waa isugu mid markay ku camal fali waayeen sidaasoo kuwaa kaasun bay la masal yihiin risa waxaa xumaaday masalan xagga tusaalaha waxaa ugu xumaaday qadar risa waxaa xumaaday masalan xagga tusaalaha masalu lqawmi qoomka sifadooda ayaa xumaatay masalu lqowmi qoomkii masalkooda ayaa xumaaday alladiina qoomkaasoo ka fusay aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illaah alladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa beeniyey wallaahu alleh laa yahdii ma hanuunin doono alqowma duulka aaalimiin macnaa kuwa weeye ilaahay kitaabkiisii aan ku camal falina ka dhaqaaqeen qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoodayow ma kuwan yahuudda ahow qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoodayow maxaa yidhi innaa hudnaa ilaykum iyagaa lahaa iyagaa sheeganaya inay alla xaggiisa u soo noqdeen ma arkaysaa adoo maaragtay yahuud nin laydhaha bay ka soo jeedaanoo carabtii unba yahuuda oo daalkii muxsanka ahaa marka carabta ayaa waxay yidhaahdaa nabciga u bedelay daal aduu calaa ayati xaal nimanka yahuud la yidhaahdo weeye nimankiina yahuudoobayow in zacamtum haddaad ku andacooteen in zacamtum haddaad ku andacooteen annakum idinku awliyaau awliye inaad u tihiin lilaahi alleh alla idin jecel yahay min duuni innaasi xaal aad ahaateen dadka sakoodood haddii uu alla gaar idiin jecel yahay fatamannaw tamaniya baa ilaaha yidhi subxaana jeclaada almowta geerida iska jeclaada waan kala saaray mowta fatamannaw jeclaada almowt in kuntum haddaad tihiin saadiqiin kuwii run sheegaya ilaanyagaa yidhi carruur ilaahay baanu nahay oo axibaa ullaahi axibaahu baanu nahay wax la mida marka geerida tamaniya baa ilaaha yidhi subxaanau watacaala walaa yatamannawna ma tamaniyi ma jeclaan doonaan ba alla hu mawti ma dooni dooneen abada oo qofku hadduu isuba dee inuu ilaahay awliyadiisa yahay wuxuu hubaa inuu dee jannada markaa maxaa idinkuma qabtay adduunyada rafaadkeeda wey walaa yatamannawna ma tamaniyi doonaan ba alla yidhi mowta abadan weligood bimaa kii aawadii amba daraaddii baanay u tamaniyen bisababi ma kii sababtiisa qadamad ay horu marsatay aydiihim wallaahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaalimiin kul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina almawta geerida mawta alladii mawta tafiruun aad isku dayaysaan inaad ka carartaan amba aad ka cararaysaan minhu xaggiina maaragtay ina almowta geerida amba mowta alladii mowta tafiruuna aad ka cararaysaan minhu min almowti fa inahu mowtkaasi mulaaqiikum kii idin haleeli weeye mulaaqiikum kii idinla kulmi weeye uma dabadeed markuu idinla kulmeed geeriyootaan turadduun waa laydin celin ilaa caalimi lgayb waxa maqan allaha caalimka ku abaalaydin celin iyo washahaada muuqatadaba oo caalim ashahaada fayunabbi'ukum dabadeed wuu idinka warrami bimaa kii buu idinka warrami kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyada idaa nuudiya marka la adimo amba la dhawaaqo lisalaax salaada daraaddeed leelaamku waa lilcilla lisalaa salaada daraaddeed marka loo addimo min yowmi ljumuca ay fii yowmi ljumuca oo minkani bimacnaa fii amaba iskaga dayaani amba min yowmi ljumuca marka loo addimo fascaw u kicisima degdegaha odhan fascaw u ilaa dikri illaah ilaahay dikrigiisa u kicitima wadaruu iskaga taga albayca waxiibsiga iyo waxiibintaba ka taga ama nahyigaasi wuxuu keenayaa ataxriim wadaru lbayca in wax la kala iibsada xaaraam weeye aadaankan aayaddu tilmaamaysaana waa aadaanka dambe weeye waa marka maaragtay imaamku mimbarka ku fadhiyo waayo cahdigii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo kii abuubakar iyo kii cumarba sidaas ayay ahayd inkasta oo uu jiro afar tilmaamaya cumar laftigiisu in maaragtay uu la yimi aadaankan waa uu jiraa adugu masaladaa hadda uma bambaxayna e waa aadaankaa dambe un weeye aadaanka hore dee cusmaan baa siyaadiyayoo iswaa loo badan yahay waxaa laga adimi jiray daari zawraa meel la yidhaahdo gurigii madiine xilligaa ugu dheeraa ayuu ahaa masaajidkana waa uu ku dhowaa wa daaru lbayca wax iibinta iyo wax kala iibsigana ka taga itifaaqu alculamaa ayaa jira radia allaahu canhum waxay isku waafaqsan yihiin baycu inuu xaaraam yahay mar haddii aadaankaa labaad ee salaada jumcaha la adimo xaaraam weeye laakiin haddiiba ay dhacdo in qofku xiibiyo anba iibsada baycoodaasi ma guntamayaa mise guntami maayo masalada laba qowl baa ku jira waxaanad moodaa sida saxiixa ah inaanu guntamaynino uu noqonayo shay aan ansixin markaa xaaraam weeyo qofka muslimkiinu ka fogaado weeye xabad xantaana ha noqoto haysanin mar haddii la adimo masaajidka ayaad adaankiisa markaa ku tegsanaysaa culamada taasay ka hadlaan waa masaajidka aad damacsan tahay adigu inaad ku tukato ayaad adaankiisa ictibaarinaysaa ilan biciddati masaajid ayaa iminka eh, laga adinaya markay ku tukanaysin baad la socon insha allah fascaw ukicisiba ilaa dikri illaah wadaruu ka taga albayca dalikum kaas inaad salaada u kacdaan oo bayca uga tagtaan ayaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa wax garanaya marka adaab badan bay leedahay oo maydhashadu ka mid tahay oo dharku ay ka mid tahay oo dhegaysiga khudbadu ay ka mid yahay oo qaabka khudbadu ay ka mid tahay waxyaabo fara badan baa iska jira qalado badani way iska jira nasalu allaha alcaafiya horta qofka waxyaabaha ugu daranaynu hadda aragnaa waxa weeye dadku takhabi cala riqaab jumcihii iyadoo la joogo dadku iyagoo yaacayo oo intay iska soo habsaamaan ayay haddana adiya iyo dhibaatayn ay la imanayaanoo dadkii fadhiya ay dul marayaan mid ka tallaabsado miduu kabaa sii fiirsiiyo guuldarro badan baa iska jirta iyo hadal fara badan waxaanad moodaa khudabada aad bay ugu yartay intaan arkay in laga hadlo maaragtay baltimcahan iyo axkaamtiisu aad bay u yar tahay markaa goldaloolo badan baa iska jirta ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala faidaa qudiyat marka la dhameeyo xadrigii baa la qaadaya faidaa qudiyat marka la dhameeyo asalaa salaada marka la dhameeyo faintashiruu faafa fi lardi arlada ku faafa wabtaquu doonta oo raadsada ilan waa midkii hore waa la mamnuucay jawciga min fadli illaah ilaahay fadligiisa wax ka mida raadsada salafku waxay qaarkood leeyihiin haddii qofku xilliga awixiisado oo dhaqdhaqaaq sameeyo faa'iido badan buu helaya waadkuru allah ilaahayna xusa kasiira in badan ay dikran xusid xusa kasiira fara badan lacalakum tuflixuuna si aad u liibaantaan waidaa ra'aw markay arkeen idaadan waxaynu maanta ka dhigaynaa waa darfu nimaamada wa maca daalika waxaanay mujarada ka tahay shardinimadii maaragtay ka tajaruday oo maanta ma wadato shardiya waidaa ra'aw markay arkeen waayo aayaadkani waxay soo degeen ficilkani markuu dhacay wa idaa ra-aw markay arkeen tijaaratan ay arkeen ganaac aw amase waa wax lagu mashquulo oo iyadouna infaddu way yaaceen ilayhaa way kala tageen ilayhaa tijaaradii ayay xaggeeda u kicisimeen sababay aayaddu lahayde walxaal bay u kaceen tijaarada xaggeeda tarakuuka ay kaa tageen qaa'ima xaalaa tahay sii taagan in khudbadda taagnaan lagu akriyo ayaad laaxida qul waxaad tidhaahdaa nebiyow maa cinda allah maa midka ajarka iyo wanaagga cinda allah ilaahay agtiisa ku sugan ayaa khayr kaas ayaa ka wanaag badan min allahu waxaan layskaga mashquulay adduunyada ah iyo wa min atijaara ganacsigaba wallaahu alleh khayru raasiqiin inta waxbixisaka ugu khayrka badan wey waxaa ugu khayr badan yahay allah subxaanahu watacaala markaa salaada iska tuko haddii la degan yahay dumarka iyo addoonka iyo subyaanka iyo qolyahaas aanay ku waajiin bay culimmadu leeyihiin iyo qofka buka marag aanu soo kici karin aanu gaari karin culimmada qaar ka hadla qofka mariidka hayana waa ay jiraan adugu dee waa masalo axsaan fara badan laho dib ugu noqon karta kutubta maaragtay fiqiga sunnaha ah amba maaragtay fiqiga ah ayaa dib ugu laaban doonta bismillaahi illaahi araxmaani araxiim suuratu lmunaafiquun madaniya aayaadkeedu waa koob iyo tobaniyana allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala idaa jaaaka markay kuu yimaadaan idaa jaaaka markay kuu yimaadaan almunaafiquuna kuwa munaafiqiintii hadday kuu yimaadaan kufri caloolada qaba macnaa islaamka ayay muujisanayaan oo ma daahir ahaan laakiin xagga baabinkana sidan ma aha idaa jaa'aka markay ku yimaadaan almunaafiquun qaaluu waxay odhan doonaan nashhadu waxaanu qiraynaa innaka adigu nebi muxammadow la rasuuluullah ilaahay rasuulkiisii inaad tahay baanu qirayn sidaasay ku odhanaya wallaahu allana yaclamu waa ogsoon yahay innaka adigu la rasuuluh ilaahay rasuulkiisa inaad tahay wallaahu alle yashhadu marag buu alla ka yahay ina almunaafiqiin amba yashhadu ee yaclamu waa ogsoon yahay ina almunaafiqiin nimanka munaafiqiinta ahi lakaadibuun beenaalayaal inay yihiin ittakhaduu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaartooda beenta ah amba dhaaraha beenta ay dhaartaan waxay ka dhigteen humma gaashaan amba gabbood bay ka dhigteen gabbood ay ku gabbadaan amba gaashaan fasaduu way ka seediyeen dadka iyana way ka seesteen can sabiili illaah ilaahay dariiqiisa innahum ayaga saaa waxa xumaaday maa waxbaa xumaaday kaanuu ahaan yacmaluuna kuu sameeyey ay camalu camalkoodu waa xun yahay baa ilaahay yidhi subxaan daalika yacnii camal xumaantaasi iyo nifaaqaasi wuxuu ugu sugnaaday biannahum bisababi annahum aamanuu inay alla rumeeyeen daraaddeed buu ugu sugnaaday humma haddana kafaruu ay gaaloobeen macnaa kufru bacda aliimaan bay ku muteen lunsanaantan daalika lunsanaankani biannahum aamanuu bisababi annahum aamanuu inay alla rumeeyeen daraaddeed humma kafaruu dabadeed ay ku iimaanka ciqaabku kumay mudanin laakiin kufrigan ka dambeeyey bay ku muteen uma kafaruu dabadeedna ay kufriyeen darteed ayay ku muteen lunfanaantaasi iyo xumaanta fa dubica waa la xidhay manaa dabcigu waa xidhn fa dubica waa la awday calaa quluubihim qalbiyadooda oo fahum ayagu laa yafqahuun waxba fahmi maayaan ba allah yidhi subxaanahu wa tacaala lfiwa nifaaq waxaa lagu qadaray maaragtay nifaaq ay iimaankii ka noqdaanoo gaalnimo ay u noqdaan maalumsanaan bay ku beddesheen hanuunkii marka ilaahay quluubtoodii baa rabbi xidhay subxaanahu watacaala oo wax khayroo gaadhayaa ma jiro marka cadamulfiqi qadyadoodu khatar badan weeye fahmnaantu waa halis qofku nusuusta akrinayo iyo xadiis hadduu fahmi waayo sasuu waayo oo khatar weeye tusaalehe rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nimanka khawaarijta la yidhaahdo markuu tilmaamaya dee wuxuu sheegay inay qowlka ilaahay akhriyayaano ka rasuulka ay akhriyayaan haddana aanay dhaafaynin xanjarada ee imaamu shaafici markuu sharaxaya xadiiska waa dhiga arkay wuxuu leeyahay waa faham la-aan caadiinta alle markay laabtaada jali weyda anaa fahmi weydo cadabalfiqigu cadabalfahmigu waa khayr la-aan wey allah wuxuuhi subxaana wa tacaala waidaa ra'ayta haddaad aragto waidaa ra'ayta markaad aragto hum ayaga tucjibuka way ku yaab gelin ajsaamuhum jirkooda niman quruxdooda iyo siday u dhisan yihiin iyo siday u waaweyn yihiin aad la yaabayso ashkaal xasana bay leeyihin waidaa ra'ayta haddaad markaad aragto hum ayaga tucjibuka way ku yaab gelin ajsaamuhum jirkooda ku yaab gelin doona in yaquuluu hadday hadlaanna tasmac waad u dheg laalaadin amba waad u dheg raaricin liqowlihi waayo samic allan baa maanta raacay macnuu tuste buu noqonaya wa in yaquuluu hadday ahbarna tasmac waad u dheg laalaadin ilayhim amba waad u dheg raaricin ilayhim kaannahum waxaabad moodaa hum ayaa kaannahum waxaabad moodaa qoshad qoryo ayaad moodaa looxaan baad moodaa musanmada la tiirtiiriyo la qosamiyey wax alla waxay fahmayaan ma jir kaannahum khusub waad markay hadlayaa war la yaabaysaa qoryo ayaad moodaa amba looxaan musannada la tiiriyey amba la qosamiyey yaxsabuuna waxay u maleeyaan kulla sayxa qaylo walba waxay u maleeyaan qayladii soo dhacdaba calayhim ayaga korkooda fulay wey inay ku duldhacdayay u maleeyaan hum ayagu alcaduwu weeye kuwaasuunbaa cadow aheed faxdarhum iska ilaali nebi muxamadow ka digsoonow qaatalahum allaahu alle ha nacdalo annaa yuusakuun sidee ayaa loo duwayoo xaqa loo garab mariyo marka dacfi iyo iskaasha iska leeyihin fulaynimo ayaa lagu yaqaanaa moogtay markay hadlayaanna bareeqadooda iyo fasaaxadooda ayaa ma yaabi waa dad waaweyn oo qaro waaweyn oo codkar ah haddana fulaynimada iyo khawrka iyo halaca iyo jashaca aad yaabto oo haddii cabsi iyo colina galayo waxaad arki doontaa iyagoo maaragtay hadfaysan oo maarag sidii qof ay naftu haysa oo kale ah markaa fahamjahaamaad waa suwar waa qoryo bilaa macaani ah wey fataxadar baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga tacaalow kaalaya yastakfir lakum haydiin idiin dembi dhaaf dalbo rasuulullah ilaahay rasuulkiisu haydiin idiin dembi dhaaf dalba eh lawow way duwaan way leexiyaan madaxay ka lulaan weye lawow way lulaananba way leexiyaan ru'uusahum madaxyadood wara'ayta waad arki hum ayaga ayaad arki yasudduun ayagoo teedsanaya oo kaa fogaanaya ayaad arki doonta walxaal hum ayagu mustakbiroon kuwa ilaahay cibaadadiisa ka santaagaya ay yihiin ee sawaa'un waxaaba isku mid ah calayhim korkooda waxaa ku siman astakfarta lahum inaad alla dembi dhaaf ku weydiiso astakfarta inaad u dembi dhaaf dalabto lahum ayaga am lam tastakfir lahum iyo inaanad u dembi dhaaf dalbin labaduba waa isku mid haddaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso iyo haddaanad u weydiinin baa isku mid weeye limaada lan yakfir allah alla uma dhaafi doono lahum ayaga haddaani ina allaha alle laa yahdii ma hanuunin doono waa qaar sidan ku baxayo eh alqawma duulka alfaasiqiina baxay ee lunsan hum ayaagu kuwan munaafiqiinta ahi alladiina kuwa weeye yaquuluuna yidhaahda waa midkii cabdilaahi bni ubaye waynu garanaynaayo axaadiis saxiixaaba ku soo aroortay qowlkanba inuu lahaaye laa tunfiquu waxbaha siinina la yidhaahdo laa tunfiquuha waxba ha quudinina amba waxba ha siinina calaa man duul ha quudinina cinda rasuuli illaah ilaahay rasuulka agtiisa ku sugan waxba ha ku nafaqaynina xataa yanfaduu si ay u kala tagaan tacliili ka dhig xataa yanfaduu si ay u kala tagaan war nimanka cunaqabatayn ku sameeyo ha kala yaacaane nimanka innaga ayaa isku hayne waxbaba ha siininaba ilaahay bal xaal bay sidaa yidhaahdeen lilaah amba walilaah hadda ilaahay baa iskale khasaa'inu asamaawaati samaawaadka khasnadaheeda iyo walardi arlada khasnadaheedaba ilaahay baa wax arsaaq oo wax bixinay walaakina ha yeeshee almunaafiqiin kuwa munaafiqiintii laa yafqahuun waxba ma fahmaan baa ilaahay subxaanahu wa marka salafku waxay leeyihiin maaragtay oo kayru waaxid min asalaf siyaaqa aayaadkani siday u dhan yihiin maaragtay waxay ku soo degeen cabdillaahi ibnu ubay ninkaa la odhan jiray bay ku soo degeen markii la yidhi kaale rasuulka ilaahay u kaale oo dembi dhaaf weydiisana waa madaxa ayaabu ka baa la yidhi isagoo leh anigu ma samaynin xumaantan waa kii maaragtay la maqlayey ee ciidanka yar ee qaraabadiisa ah hadda rasuulka u tagay u taagan qisadani dee macruuf bay iska ahayd oo markii jahshaa ibnu saciid alkisaari oo ajiiru ahaa cumar iyo sinaan ibnu yaziid markii ay direenna waa tii ay dhacday ninkan cabdilaahi ibnu ubaya la yidhaahdaa hadallo badan buu lahay oo khariban arkaysa wallah dhulkaba inaga saareeno wallahi maa masaluna wajalaabiibu qurayshi haadihi ila kamaa qaala alqaa'il sami kalbaka yaakulak wax adeerayo caynkaasoo kufriyaado fara badan buu iska lahaa inkaar buu qabay si kugu sharaxnaa ma argaysa allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala hum ayagu walilaahi khasaa'inu walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun yaquuluun waxay leeyihiin ba alla yidhi subxaanahu watacaala lain rajacnaa haddaanu noqonno ila almadiina madiina haddaanu u noqonno waakii ku bafilay saxaabigii yaraa ilaa ilaahay saxaabigii maaragta dhallinyarada ah warkiisa u xaqiijiyey lain raajacnaa haddaanu noqonno ila almadiinati aanu ku noqonno wallaahi lain raajacnaa haddaanu noqonno ila almadiina layukhrijanna wuu ka saari oo wuu ka saari layukhrijanna wuu ka saari doonaayo wuu ka saari doonaa alacazu ka sharafta badani alacazu ka sharafta badani minhaa ay min almadiinati wuxuu ka saari aladalla ka dulliga badan buu ka saari doonaa isagaa isu sheega inuu yahay kuwa dulliga badanna rasuulka iyo saxaabada ayuu ula jeeday walilaah ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala alciza sharaf ilaahay baa iskale iyo adkaansho walirasuulihi baa iskale walilmu'miniina baa iskale walaakina almunaafiqiin ha yeeshee nimanka munaafiqiinta ahi laa yaclamuuna kuwa ogsoon maaha yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyeen laa tulhikum yaanay idin mashquulinin sidaada laa tulhikum yaanay idin mashquulin amwaalukum xoolihiinnu yaanay idinka mashquulin iyo walaa awlaadukum caruurtiinnu toona can dikri illaah ilaahay dikrigiisa yaanay idinka mashquulin oo kuwa kaga mashquulayaydan noqon shay kastaoo ilaahay dikrigiisa kaa mashquuliyood ku ilowdaa guuldarro weeye inta dacwad faran lahayd cilmi sharciya haddaad meelahaa kunaad ka noqoto qofaan hagaagsanayn musiiba weeye wax kastoo ilaahay digrigiisa kaa mashquuliyaana khatartaasuu leeyahy idan culimmadu waxay qabaan shay kasta oo sharkiisu uu ka qaalib yahay khayrkiisa muxaram buu noqonayaa marka wax kastoo digriga ilaahay kaa fogeeyo ood kaga tagto waa guuldaradaasi imanaya ma arkaysa amba tan la birindirqeeyo ciyaar noqo amba dulmad cayaar amba balaayo amba wahaam kale waman yafcal qofka sameeyaba alla yidhi daalika ka ee dikriga ilaahay uu ka mashquuliyo maalkiisa iyo ubadkiisa waxaad kasii fogna maxaad u malaynaysaa waa maalkaaga dhaqaalayn lahayd iyo caruurtaadii baa lagu leeyay dikriga ilaahay yaanay kaa mashquulin wax kaloona waxoo kahelin maxaad u malaynaysa oad naftu daalayso miduu kugu daalayaan maqalku kugu daalayo musiiba waman yafcal qofka sameeya daalika ka fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba damiirulfasli baa la yidhi ma ogtahay alkhaasiruun kuwaas unbaa khasaaray baa ilaahay wa anfiquu bixiya mima kii wax ka mida ah, waa tabciidiya kunka shilinba wada bixi maaha daadawinta kaaga wada bixi wa anfiquu bixiya mima kii wax ka mida ah bixiya rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay bixiya wax ka mida ah. wax bixintaa ilaahayna amray min qabli an yaatiya waa isku wada xidhay ninkaasi min qabli an yaatiya intaanu u imanin horteed bixiya min qabli an yaatiya intaanu u iman horteed bixiya axadakum mid idinka idinka mida intaanu u imanin mafcuulkiio taqadumo wey axadakum mid idinka idinka mida intaanu u imanin almawtu mowtu intaanu u imanin bixiya oo fa yaquula aanu odhanin markaas faa'ida ma'aan baa jirtay fayaquulu aana odhanin rabbi yaa rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii ay hallaa akhartanii ilaahayow maadii jaadisi ilaa ajalin ilaa ajal muddo ilaahayow maadii jaadisin muddadaasoo qariibin dhow oo haddaad ii jaadiso jawaabta taxdiidkaas ee oo haddaad ii kaadiso fa asadaqa aan wax sadaqadaysto wa akun maxaa lagu tasmiyey qolyaha qaarkood waxay leeyihiin fa asaddaq ayay naxalka kaga cadsan tahay lafdiga maya culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waa jawaab lafdigani markaa shardigii xadsan oo sidan leh wain akhartanii sidaad wain akhartanii haddaad ii taadiso rabbiyow akun oo shabaabkii akun waxaan noqon min asaalixiina kuwa saalixiintaa mid ka mida baan noqon doona alla ii taadi waa xilli aanu taadin iila jirin oo nafta lagu dili doono naftana mawta ladhasiin doono jidhkaaguna uu gaaliyoobi doono maxaad u malaynaysaa waxaani naf ma laha qalkoof aalaba culimmadu yidhaahdaan aala qodaxdaa kugu jirta wa ruuxduna waa makhluuqa ma arkaysaa mudabbara ilaahay baa maamulaya oo abuuray jeeridana way dhaminaysaa ma arkaysaa markaas waxaan jidhkan iyo waxaan way iska baaba'ayaano way iska baaliyoobayaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ruuxda iyo mar kale ku soo saaro oo ma arkaysaa dee haddana cadaabkii way wada dhadhaminayaan labadiba walan yu'akhir allaahu allana uma kaadin doono walan yu'akhir allaahu allana uma digdhigo nafsaa naf uma kaadiyo nafsan naf naba nakira fii siyaaqi nafsi tacumu idaa jaa'a markuu yimaado ajaluhaa ajasheedu markay timaado abadan hanaanu ku qabanna caynkaanaanu kicina wadnahaanu soo kicina sambabkaanu afrufno dhishinaanu ku kicina qadwaxaa maqlaymo siyuu kacaya abadan shaqadiisi sababadii baanu soo afuufna rog bal afuuf idaa jaaa markuu yimaado ajaluha wallaahu alle khabiir ilaahay subxaanahu watacaala xogaalka ku aweeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu tawaabun madaniya wey aayaadkeedu waa sideed iyo toban aayadood wey attakaabun waxaa la yidhaahdaa istiima jabsiga qof markaad la hesho qofaad aad ka iibsatay markaa shay baad ka iibsanaysay shaygiisii waxaanu jooginoo kalaatadaysay inaad kaga qaadato markaa meesha waa la istigmatabsanaya qiyaamaa dhacaya bini aadamkan aad arkayso iyo makhluuq aad arkayso mid walba qaybna wuxuu ku leeyahay jannada manaasil iyo guryo naartana qayb buu ku leeyahay markaasaa ka naarta gala ilaahay wuxuu tusayaa manaasisha uu ku lahaa jannada markaasuu sii siyaasanayaa qoomamo ka jannada galayna wuxuu la tusayaa manaasibta uu ku lahaan jiray naarta ee ahlu ka dhaxleen marka waa laysdima kadsaday qolaha yaa loogu sulayo mansilada manaasibtooda iyo meelahay ilahaayana jannada regdegay marka halkaasay maalintaa ka dhacday in maaragtay ragmaalkoodii uu waayo oo khasaare ay galaan taqaafunku waa sidaa wey yusabbixu lilah allah waxa uu tasbiixsado subxaanau watacaala oo u dhaqsada xumaanoo dhanba inay ka anfi ka fogeeyaan maa fi samaawaati waxa ku sugan saaka kuwa ku sugan waa sida haalibkaa wamaa fi lardi lahu alla wuxuu leeyahay waa khabarkii oo muqadama jaara majruurkaasi almulku rabbibaa iskada cid kaloo wax kunihii ma jirto walahu walilaah ilaahay baa iskale alxamdu ammaan wa huwa alla calaa kulli shay shay walba qadiir allaha kala weeye subxaanahu wa tacaala huwa alle alladii midka weeye khalaqakum idin abuura ilaahay baa idin abuuray subxaanahu wa tacaala wa minkum waxaa idinka mid a ah, kaafir mid kufrihi doonabaa idinka a ah baa ilaahay idhi subxaanahu watacaala calaa haadihi sifa marka falaa budda waa in la helo mid muumina iyo mid kaafira markaasaa ilaahay waanu kala arkayaa qofka hidaayada muto iyo qofka lunsanaanta lumay qofku isaga ayaa gaalnimada dooranaya isbaar ma jiro ama qofku musayar ma aha wa minkum waxaa idin ka mida kaafir wa minkum waxaa idin ka mida mu'min labadaasba waa la heli doonaa weeye wallaahu aladii maa tacmaluun waxaad samaynaysaan basiir allah arkaya weeye subxaanahu wa tacaala khalaqa wuxuu abuuray alsamaawaati buu abuuray alle waalarda buu alle abuuray bilxaqa ayuu ku abuuray ay bilcadli waalxikma ayaa ilaahay ku abuuray wasawarakum ilaahay wuu idin suureeyey oo suuraddan uu idin qorqoray ee idin qurxiyey wa sawarakum ilaahay waa ka idin suuradeeyey ee fa axsana hagaajiyey amba qurxiyey suwarakum suuradihiinana sawraciinana waa alla hagaajiyey weji wanaagsan socod wanaagsan dhismaan oo ilaaha sidaa uu doono kuu ratibay ma ogtahay fii ayi suuratin maa shaa rataba sidaasuu ilaahay kuu dhiso kuu qotomiyey oo kuu toosiyey afka kumaa daaqin sida xoolaha manaad guurguuraan suwarakum buu ilaahay agaajiyey inta badana suura wafigaa la yidhaahdaayo waa shakliga oo dhan oo qofka qaabkiisa wa ilaahi ila allah ilaahay xaggiisun buu yahay almasiiru noqon yaclamu waa ogsoon allah maa fi samaawaati waxa ku jira wamaa fi lardi wayaclamu waa ogsoon yahay maa tusiruun waxaad qarinaysaan ilaahay waa ogsoon yahay iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisaan ba wallaahu alla caliim ilaaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay saaxiib waa jamcu sadri waa laab kaste walow laabta qur'aanshadaba ha noqotee waxa ku jira ilaahay wuu ogsonya wallaahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay saaxiibka u yihiin ay qarsanayaan alam yatikum miyaanu idin imanin waa dadkiibaa wax qaadan la ma og tahay ummadii ilaahay muxuu u baabiyey muxuu u sheegtay maxay sameeyeen oo alam yaatikum miyaanu idiin imanin nabau ladiina kuwi warkoodu nabau ladiina naba ayaa khabar faacilka ah nabau ladiina kuwii warkoodu miyaanu idiin imanin kafaruu gaaloobay min qablu ay min qablikum idinka hortii ee fadaaquu dhedha min qablu ay min qablikum ee fadaaquu dhedhamiyey wabaala amrihim arrinkooda cidhibkiisa amba balaayada baadkiisa dhedhamiyey wa amriku waa kufrigii wabaala amrihim arrinkooda cidhibkiisa dhadhamiyey kuwaa warkoodi miyaanu idin soo gaarin walahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin caliim daalika cadaabkaasi waxa uu ugu sugnaaday amba xaasilun uu ku dhacay biannahu waa damiiru saani biannahu biana alamra washaniya kaantu waxay ahayd taatiihim tay ula timaado taatiihim tay ula timaado rusuluhum rasuuladoodu bilbayinaati bayinaati inay ula yimaadeen rasuuladaasi aayado cadcad oo faqaaluu daalika cadaabkaasi biannahu kaana wuxuu ku sugnaaday bisababi annahu ana alamra wahaaniya kaana taatiihi waxay ahayd kuway ula timaado rusuluhum rasuuladoodu ay ula yimaadeen bilbayinaat oo faqaaluu iyaguna marka ay yidhaahdeen oo faqaaluuh ay yidhaahdeen daraaddeed bay ugu sugnaaday cadaabkaasi oo handahalaagaasi oo faqaaluu ay yidhaahdeen abasharun ma qof ayaa yahduunana annagana hanuuninaya abasharun ma qofa yahduunana ana hanuuninaya taas ayay cadaabkaasi ku muteen oo fakafaru ay kufriyeen amba kufriga ay kufriyeen daraaddeed bay cadaabkaa ku muteen oo watawallow ay jeesteen minhu anaa jeesiga ay jeesteen bay ku muteen cadaab oo fakafaru ay kufriyeen oo watawallow wastagna allah ilaahayna waa ka gaabsoomay subxaanahu wa tacaala wastagna allah allana wuu ka deeqsoomay wallaahu alla haniy ilaaha subxaanahu watacaala tacaala addoommadiisa u baahnaynee hodankaa ah weeye xamiid oo allaha xaqa u in la ammaano rabbi waa ka kaafsoomay wey zacama waxay ku andacoodeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay waxay ku andacoodeen allan yubcasuu inaan la soo saari doonin allan yubcasuu inaan la soo saari doonin bay ku andacoodeen ee qul waxaad tidhaahdaa nebiyow bala waa isaab bacda nafyi lan baa taalla balaa maya waa laydin soo saari doonaa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye latubcasunna waa laydin soo saari doonaa oo waa laydin soo saari doonaa humma dabadeed latunabba'unna waa laydinka warrami oo waa laydinka warrami bimaa camiltum waxaad samayseen aayadihii saddexda aayee rabbi ku dhaartay bacsiga iyo soo celinta ayay kii ugu dambaysay ay tahay waa laydin soo saari doonaa wadaalika kaasi soo saariddu wadaalika soo saaridaasi cala allah alla korkiisa yasiir mid ku sahlan oo ku fudud wey ee fa aaminuu rumeeya billaah alla rumeeya wa rasuulih ilaahay rasuulkiisana rumeeya rasuulka alle rumeeya baa allah yidhi subxaana wannuur war nuurkana rumeeya oo qur-aankan waxyigan sunnahan wannuur rumeeya alladii nuurka anzalnaa aanu soo dejinnay qur'aan la'aan iyo sunna aan waa madow wey wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiir waxaa xogagaal buu ku yahay yacni bidaqaa'iqi alumuur ayaa ilaahay ogsoonyay subxaanahu watacaala wax ka qarsoomayaana ma jiro odkur xus oo sheeg nebiyo yowma maalinu sheeg odkur sheeg yowma maalinu sheeg yajmacukum ilaahay idin kulmin doona subxaanahu watacaala liyawmi aljamci kulminta yoomkeedana uu idin kulmin doono yowma aljamcigu waa ismi asmaada qiyaamaha liyawmi aljamci ay fii yowmi aljamci kulminta yoomkeedana alla uu idin kulmin doono daalika kaasi yowmu tabaabuni waa maalinta lakala faa'iiday daalika kaasi yowmu taaabun yowmu takaabuni maalinta laysqiina tabsaday wey maalinta laysqiina tabsaday ee gaalo la khasaareeye weeye waa ismi asmaada ka mida maaragtay qiyaamuhu leeyahay taqaabunkani lafta amba yowmu taqaabunkani tafaacurkani markaa wuxuu leeyahay qabli baa dhacaya way khasaarayaanoo qoladaasi manaasishii waxay gelayaan ahlunaarku jannada ay ku lahaayeen bay gelayeen kuwanina guryihii ahlu jannaha noqday naarta ay ku lahaayeen buu gelayaa ma ogta oo xadiis saxiixa sidaa tilmaamaya daalika kaasi yowmu taqaabun ismaarayso iskhasaarayn amba maalin la kala macaasho oo ragga laisbakto maaraysay wey yowmu tabaabuni wey maalin maaragtay laiskasaareeyo qaarkood la kagsado la qiimo kagsado waman yumin qofka rumeeya bilaahi alla wayacmal sameeya camalan saalixa yukafir uu ka qarin alle canhu xaggiisa ama uu ka dhaafi sayi'aati qofkaa xumaantiisa wayudkhilhu wuxuu gelin janaatin buu gelin tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayso alanhaar min taxtihaa marka la yidhaahdo laba tafsiirun baa saaran midi waxa weeye haddaynu nahno wedigana dhulkuu maraa macnaheedu waxa weeye dhulka bartee dhulkuu dee kala seexay oo arduljanna bay wediyadani marayaanoo dhulkii ayay ku dhex jiraan sidaynu u aragno durduraduba hadda wediyaduba siday dhulka u kala dilaaciyaan amaba masalan dee min taxtiha min taxti ashkaariha wa qusuuriha dhulka dushiisii bay yaacayaan laakiin halkan ay marayaan waa dhulka hoosteedii iyo guryaha hoostoodii waa laga tafsiir oo culimmadu ay ku fasireen wey lama salafa allah wuxuuli subxaana wa tacaala wayudkilu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar khaalidiina xaal ay ku waari doonaan xaala muqadara la yidhaahdaa way geli doonaan wey markaasay ku waarayaan fiihaa jannada dhexdeeda abada daalika kaasina alfawzu waa liibaanid alcadiimu wey waaladiina kuwa kafaruu kuwa gaaloobay wakadabuu beeniyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye naartay la saaxiib yihiin khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiiha wa bi'sa almasiir meel loo noqdaa xumaaday hiya jahanamadaa weeye wa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo laabto waa hiya amba cadaabkaa wey maa asaaba kuma dhacdo qofna min musiiba ay musiibatun kuma dhacdo maa asaaba ma haleelo axadan qofna min musiiba ay musiibatun ninkan ayaa sila ah faacirkaa lagu siyaadiyey istiqraaq bay faa'iidaynaysaa waa musiibo waliba waa wax ilaahay agtiisa ka qadaran ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa ay ku dhacda mooyaane alidniga ilaahay ayaa laba u qaybsama oo mid waxaa la yidhahdaa alidnuhu lqadariyi midna waa idniga sharciga ah wey marka kii qadariga ahaa weye ilaahay unbaa qadara ilaa biidni illah waman yu'min qof la rumeeya billaahi alla rumeeya yahdi alla wuu hanuunin allah baa faacilka ah yahdi wuu hanuunin qalba qalbigiisu hanuunin doona kuwa naxwiyiintaa ma aragtay marfuuc bay ku odhanayaan ma ogtahay allah oo mansuub oo mansuub bay ku odhanayaan waxay leeyihiin ma odhan karayno ilaahay waa mafcuula ah. nastaxyi bay ku leeyihin nastaxyi wallaahu alla bikulli shay shay walba calim ma arkaysa warqadiyo khatar badan wey ashaaciradana waa adiga arkay meelaha tafsiirka markay laqbaynayaan waxa la yidhi waxa la yidhi waxa la yidhi hadduu ku idhaahdo nin aayad qur'aana fasiraya siiqatu tamriidka u ku wado wuxuu iska ilaalinayaa waxbaa ku jira fiihi maa fiihi muctaqa kaasidaa meesha jira ogow waxaa la yeedhi waxaa la yidhi zacama aladiina kafaruu dad waxaa la yidhi aa ka noqotay ninka wax laqdaynaya oy sifatulkalaam baagasuka laysan allah wuxuhi subxaanahu watacaala wallaahu bikulli shayin caliim wa adiicu allaha ilaahay aeeca wa adiicu adeeca arasuula fain tawallaytum haddaad jeedsataan fainamaa calىa rasuulina rasuulka yagan korkiisa waxa saaranun albalaagu gaarsiin almubiinu cad inuu cadeeyo mudaharama jirto rabbi keligii caabudu malaysa yquulu laa ilaaha ila allah tuflixu allaahu الله laa ilaaha mid xad lagu caabudaa ma jiro cibaadadiisu xad tahay ilaa huwa isaga mooyaane korkiisa wa cala allaahi alla un falyatawakal ha cuskadaana almu'minuun cala allaahi un alla korkiisa un falyatawakal ha cuskadaana almu'minuuna waa in kelmadan macnaheeda la bartibuugsi fuqahada maa markay ka hadlayaan kitaabu kafaaraadka balaaga u keliya marka lagu leeyahay xore adoonta loogu leeyahay xore macnaha laa ilaaha ila allah haddaanay garanaynin waa kaafirada kuli falaa waxaad ucaysato ilayhi hadiyadii sidaa yidhaahdeen guuldaro weyn ba jirta qofku hadduu kilmadamanidigalween allah wuxuri subxaanau watacaala ilaahay waxida waxiduu alilaahiyata lahu waaklisuuhaa ladayhi watawakkaluu calayhi ilaahay baa cibaadada iskale subxana wataala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeye inna min aswaajikum ninkani waa tabciidiya haweenaya iska wanaagsiinba in badantaa jirte inna min aswaajikum haweenkiina qaarkood maaragtay iyo wa awlaadikum carruurtiina qaarkoodba caduwan cadow kuweydina inna min aswaajikum waxaa ka mid ah ka ayuu ka mid yahay dhe wakabaso muqadama iyo wa awlaadikum qaarkood caduwan caduwan ay ina caduwan cadowga min aswaajikum ka mid ah waa ismigiinaba dib u dhacay iyo wa awlaadikum caruurtiinaba yacnii camalkii saalixa ahaa ayuu kaga mashquulayaa ma ogtahay fataxdaruuhum fataxadara oo iska ilaaliyaba ilahi subxana watacaala waxaa laga yaabaa ninka carruurtiisa iyo haweenaydiisiina ku xambaaraan inuu qaraabadiisa jaro yaxmilu rajulu calaa qadiicati raxm kowydii gurigayga naagtan maxaa kugu simi nana khayr malaha moogti waa qadiicatu raxmi qadiicatu raxim weeye kanuun bay naagtan madhagadhiga saaratiisi oo hooyada adego aw macsiyati rabbihi siduu xusuu xadaba soo maha walaa yastadiicu rajulu maca xubbihi ilaa an yudiicahu aad buu khatarbadiy meel kaleeba guysaara gaadhiga kumaa ham og fatahadalabaa ilaahay subxaana watacaala calaa diinihim maaya maaha calaa diinikum maa diinkiina ka ilaashada oo yaan lagu yookaynin in la leeyahay haddaad noqoto waa guuldarro guuldarro allah wuxuu subxaana watacaala faxdaruuhum wain tacfu haddaad casidaan oo iska dhaaftaan melkadhacooda watasfaxuu aad ka jeedsataan oo watakfiruu aad u dhaaftaan qaladad sameeyeen faina allaha alla kafuur allaha dembi dhaafisa badan weeye raxiim raxmada badan waa imtixaan mo inamaa amwaalukum xoolihiinni iyo wa wlaadukum inama adaatu lqasri baa laydhaha mawta inamaa in kaleba maaha e sidaas inamaa wax kaleba maaha e amwaalukum xoolihiinna iyo wa awlaadukum ubadkiinni fitna imtixaan weeye waa laydinku imtixaan ibtibaanu wabtila min allaahi tacaala likhalqihi suu rabbi ogaado bal ciddaa adeecda iyo daxas wallaahu allana cindahu agtiisa waxa yaallo oo ku sugan ajrun ajar baa ku sugan ajarkaasoo cadiimun wey faاtaquu اllaha balhaydanda ilaahay raxmadiisa kutusaysa xaggee kaa tusaysaa waa siduu kuugu tunay faاtaquu اllaha ilaahay taga ma اstadactum waxaad kartaan ittaqullaha xaqa tuqaatiiso lama odhan aad buu khatar badnay taas laakiin fataquu llaha ma stabactum waxaa intaad kari kartaan an tuhdakum wadaaqatakum siduu rasuulkuba lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuhu wax alla waxaan ka nahiyena ka fogaadin aayadani waxay nasakhday bay culimmada qaarkood leeyihiin aayaddii ku jirtay alcimraan yaa ayuha aladiina aamanu itaquu llaha xaqa tuqaatihi war ma la yidhaahdo ma waa dadka qaarkood baa acmaashii ku adkaartay saxaabadii raggii ragga ahaa ee damasiku markay dhegaysan jireen masxiga waxaan filayaa culimada qaarkood inay kaa yeelaa hadleen allaahu alle cindahu agtiisa asmacad fataqu llaha ma stadactu wasmacuu ilaahay maqla subxaana watacaala iyo rasuulkiisa waadicuu adeeca waad garanaysaa waa iska fitan weeye waanfiquu bixiya maalkiina wax ka mida khayran wa kabarun kaana muqadara wey waanfiquu bixiya yakuni linfaaqu sidaada yakuni linfaaqu wax bixintaasi waxay noqon khayraa kii u khayr badan lianfusikum amba waanfiquu bixiya infaaqan wax bixintaas ah waanfiquu bixiya yakuni linfaaqu wax bixintu waxay idiin noqon khayran lianfusikum kii idin khayr badan waman yuuqa qofka laga ilaaliyo waa ilaalinta u baahantay maasha nafta la yidhaahda wafa hal dhibaato badan shuxa nafsihi naftiisa bakaylinade wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu baalmuflixuuna kuwii liibaaniya wax bixintaa layna faraya guldaro wey dadka muslimiinta dhiba bixin waaye gaala waxna kiniisada layla si duursin oo masaakiinta maanta cid waliba waxbay kari karaysaa maalka muslimiintu ay hayaan farihiisa ilaahay unbaa subxaana watacaala iskugu sarabadin midba midaad wax ku daro siiyo oo kabaahan wax la taro oo jaarka wax la taro oo aqribada wax la taro khayr bay noqon lahayd moog wax kastood bixisaba maaragtay ilaahay waa ku amastinaya in tuqridu allaha kale haddaad ilaahay amaahisaan wax bixintuna amaah laga dhigo ilan ilaahay darbiya waxuma dhigsido in tuqridu allaha allah haddaad amaahisaan qardan amaah amaahdaasoo xasana wanaagsan oo xalaala yudaacif wuu labanlaabi alla waa jawaabtii qardiga yudaacif wuu labanlaabi hu qardigaasi iyo dayntaasi lakum idinku idin labanlaabi wayakfir lakum asiyaade wayakfir waanu dhaafay dembigii lakum idinkana wuu idiin dembi dhaafi doonaa hadda marka lagu leeya ilaahay waxamaahi amaahintaasi miyaad waayaysaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiiskii ku jiray saxiixaynka ee kufsiga ahaa man yuqrib hayra daluumin walaa cadiilin mid aan waxna dulmiyin waxna aan waayaynin kuma waxamahinaya waxna ma dulmiyo waxna ma waayo dawileeda waagi diryada laba malag baa soo baxay isugu ogid ilaahayoo ka waxbixiyey u bedel bay odhan doonaan ma ogtahay adi macnaha xadiiskii masardiya wa acdii munsikan talafa ka aan waxbixinna ilaahayow sii dhimasho talaf marka adigu waxaad heli karayso qofka wax tar ka miskiinka ee baahanina in seegin hadduu been akriyo dabadeed ka loo shubi waayo muxuu isku darsaday sida haweenaydii rasuulku yidhi kadibun wajuucun been iyo degaasaa isku darsan adeer runta iska sheego xayraan baan caruur baan dhigay derbi baan dhigay jagalaanahay siada kale mas'aladu khabiir weeye waxaa rasuulka ka sugan uu leeyahay qofka isku fura mas'alada iyo baryada ilaahay wuxuu ku furaa albaab fakriya man fataxa baaba almas'alati fataxa allaahu calayhi baaba alfakri aljaamicu saxiixa tirmidi wal akhri guudahayihiin isagin baad yeelanaysaa m inkaar qaba wayakfir lakum wallaahu shakuurun ilaaha subxaana watacaala mahadnaqida badan weyn xaliil ee dulqaadka badan wallaahu shakuurun xaliil caalim lgaybi weeye aybka ayaa ku cilmiga maqaniya washaadati alcasiisu weeye alxakiimu